kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka keena isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowra ayaadna maanta ku maqli doontaan haddii alla idmo waxaa ka mid noqon doona askar maraykana oo jarmalka lagu xiray dadka isticmaala baraha gaar ahaan barta twitter-ka oo marka ay sawirro telefono iskaga qaadaan hadda kadib wuxuu sawirkooda ku dhacayaa shirkada isgaarsiineed oo yuhuuddu leedahay sacuudiga waxaa lagu eedeynayaa dilka taariibayaal afrikaana oo ka gudbeeyey xadka yeman uu la wadaago waxaan sidoo kale dahaynaa madaxweynaha bakistan oo la sheegay inuu diiday inuu saxiixo sharciga amniga la xiriira saynisyahankii sameeyey gacmeedkii ruushka ee burburay ayaa isbitaal la dhigay hindiduna gacmeedkoodu wuxuu raadinayaa meel badqaba oo uu dayaxa kaga dego xubnihii joogtada inoo ahaa kaalinta suugaanta iyo warar gudaha ku saabsan ayaa barnaamijkeena qaybka ah kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keene gacan jiraybagimaan loogu baqalama bajiyecal kuu ogaaynay ahay ninkii baacan jirayba kuu bogaynan yahay sidaad iigu beertan barbarkaaga taagnaa sidaad iigu beertan barbarkaaga taagnaay

hadaad bixi aduuna boogan jacaylbi dhanabaadee mako sii balamiya jacaylbi dhanabaadee mako sii balamiya Thank you. salaam cododka macaan fanaaniinta ilaahay unaxariista kiisi xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago ayaa ku luqeynaya heestan leyrsi barnaamijkeena kulanka keenan ayay daafur noqota maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sow ma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn iyo sharafcii heeda hohoyaday timahadaabidkaha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m ka megaxatis waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo boggeyna radio kulmiya com baladweyne waxaa socotaan radio wadani kismaayo xogmaal mareykankana kale f ee naga dhegeysanaysaan aynu ku bilownaya dowladda soomaaliya ayaa xalay uun soo saartay warar ay ku sheegaysay in dalka laga mamnuucayo dadka ama isticmaalka aalada ay kamid yihiin baraha bulshada qaarkood sida barta telegramka oo fariimo laiskugu diro iyo sidoo kale barta kale ee tictoka waxaa sidoo kale ku jira waxyaabaha la mamnuucay applicationka loo yaqaano one expert oo ah meel dadku qamaar ay ku dhigtaan lacagana loo isticmaalo wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda soomaaliya ayaa go-aankaa soo saartay ilaa khamiista ayaa loo fasaxay in la isticmaala daruuxi khamiista ka dambeeya shirkadaha isgaarsiinta adeegooda bixiya waxaa la faray inay joojiyaan soomaaliya oo dhan qaar ka kamid ah dadka magaalada muqdisho ayaana weydiinay bal sida u arkaan go-aankan dowladda ka soo baxa horta marka koowaad waa idin soo dhaweynaa radio kulmiye marka labaad su-aasha aa weydiiseen dabcan hadaan ka jawaab celiyo runtii barnaamijkaas xalay anoo facebook iska wareegaya ku dhex arkay runtii aadaan ugu farxay sababtoona ma ahan ina macnaha eh, wixii barnaamijka uu ku saabsan yahan aqaanaa wonxbidka oo kale dad badan oo dhallinyaraan aan isnaqaan inkastoo anigaan isticmaalin oo khasaaro badan kasoo gaarta aqaanaa dadku waxay u maleeyaan bis in faa'iido laga gorto dad badanaa waxaa waaye waa wux waa qamaar waa haddana wax xaaraana waaye dad badanaa inta lacag geliyeen wax yar ka heleen haddana ku laabteen ah xoolahoodii dhimeed oo la tegay sidoo kale tiktok waa naqaanaa soomaaliyaa nahnay boqolkiiba boqol dad muslimiin aha nahnay haddana dhaqan xumada iyo dadkeenna macnaha siday ku noqdeen waa garanaynaa ma ahan aalad dabcan sidii facebook oo kale twitterk oo kale xogo dadka looga soo gudbiyey ma ahan waa aalad dabcan ay dadku waa u yaqaanaan waxawaaye waa waa lagu madax degsadaa laakiin dabcan madax degsi oosan meeshaas aalin dabcan aaladdan kaleo telegaraamka iyadana waxyaabaha qaar oo shirkadaha waaweyn ama dadka aqligale ay sameeyeen dadka si aan loo argagax gelin waxyaabaha kaloo dhiiggale iyo waxyaabahaas igu aragta facebook way kaa diidayaa dabcan asiga waa waxaa gelisad waa qaadanaa teeda kale dhibaatada kaleo idina jirta waxay tahay soomaalida in maxaawaye dad badan dhibaata ka soo gaartay muuqaallo qaawan iyo waxyaabo badan oo anshaxumaal soo dhigay marka dabcan aada usoo dhaweyna aniga in la xiro aaladaasna in la xiro horta si waa wanaagsantaasina muu wanaagsano dadaa waxaa hadda maxaan lahaa biriiskooda ka dhacsadan mafahamte sida hadda bajaajka camal waa bajaaja waa la joojinaha oo la dhac camal dhibkaasay leedaha waa fahamte mafahamte marka aaladaasna in la joojino dadka dhaqamada xunxun oo maxaan lahaa social media soo gelinaya dadkaasna in la arkareeyo dadkaas laga qabta maahane waxaa dhihi in la xiro ma fiicno komediyan ahaanaan ku heesanaa markaa soo daalna bajaajka haweenka asaa fiirsanaa ma fahanti tale wallaahi weligeena ma isticmaalay aaladaas in la xiro taas horta waaba jeclaaba ha la xiro onxbd talegramne gabdho badanaa waa lagaa garbaxaya laisku soo saaraa ma fahate soomaalidii marka waxay noqotay ba adi meel oo laisku soo shacbixiyba gabdho badanaa meesha la keenaya bis hawooyinkooda u ogeen marka ma fahante kaasna hala xero bis laakiin tigtog aan ala fasaxo anna waa isticmaali jira qabsada shaqaa eh, eh, sharaflamamaata tigtog haddaad duubaysid e qarashoo rabaa marba meel aad fiideo aad inta aad inta aad ma fahamtee waxaan dhihilahay telegramkaa xerto wan sbiidkan ha xerto waa arrin qamaara laakiin tigtog tigtog waxaa waxyaalo muuqaal caadiya la iska dhigaa haddaa naagaa iyagana waxan ku dareen horta way igula saxan tahay inay xerto telegramka iyo wan sbiidka labadaas inay xertaanaaba ku taageeraayba laakiin tigtogga waxawaaye waa layskaga madadaalayay ana laftirkayga isticmaali jiray waxawaaye laakiin dawladda ma wax laga sheega maxay u xireen dawladda yacni ah, qabiilna waa laga isticmaalaya saxaaw afaari qabiila arka kuwa oo kasoo soo qaylin laha gobollada dhexoo mar madaxweyneha caynaa mar wasiirada caynaa way arkaay ayaga siyaasad inay lagu hadla galaan ma ahayn sheeko bulsha dhallinyara layska wadan jiray haddayba ma yani meherkaa gaareen ayagana ha laga xiraan qabaabo sababtoo ah baalka isku dirana waa noqday waxaa qofa soo qaawan la soo dhigaa waxyaala anshaxga wax diinta ka baxsan gabar walba naaskeeda dabadeeda bannaanka soo dhigtay wax asturan male aan waaba ku raacsana ina la xerabo warkaasi aniga shalay ilaa xalay lama socono saakaa maqlay markaan arkay facebook aan ku arkay hurdaanba ku laabtay sababtoo aan naruuraan dareemib n haddii dawladdu warka ay sheegtay oo ah wanakisbeed i tigtok telegram inay xirto ay ka dhabayso kow waxay noqeen shaqadii ugu fiicneed loogana ducayn lahaa horta inay qabatay wanakisbeed aaladaas lahay oo qamaarka oo ilaahay xarrimay jikay naga dhigtay dadka dheelaaya inaan la yaabi jiray anigina aan ku darsoomay ee jika ii daartay baabba ay noo shiday dukaankaasaan leeyahay labadiisa saddexdiisaa yeelan lahaa hadday ayada ahayn ma garatay waxaan leeyahay dawladdu warkeeda oo in la xiraayaa aad i aada ugu faraxsannahay waana taageersannahay haragka dhabaysaan leenahay xitaa duca ugu daraynaa wax walbo macalaa ilmo ku qadayaa jiri baalkan ilmo ku qaday oo wixii xuquuqdooda ah in lagu ciyaaray caadi dabkooda zam uu u noqday oo dawladdu u duceeyayaa jiraan ha laga xira baalkaas balaayo ikan kale oo asigana dhallinyarada isfagshin ku wada riday oo telegram leeyahay gebigiis baa wadaa laga saaro ajaray ka hele dawladda waa horta dawladda shaqo fiicanay qabatay idaacadda waa ku dhowahay dawladdana shaqo fiicanay qabatay hadday shaqadaas ka dhabaydana shaqada ugu fiicneed ay qabatay abadkeed oo shaqada ugu fiicneed waaye soo maa waayo ummaddii haddeertaa dhaqaale iyo waxbay iska haysteen dhaqaalaheennii waxaan u aruureennaa ummad kale u aruureennaa ciyaalaa qadaayo ciyaalkiya waxoodii inta saaka biilkooda un baahna inaan saaraynaa waxaan ku dheelaynaa wanikisbid ku dheelaynaa ciyaare inaan saadaaliniya wanikisbid ku ciyaarnay noqoneen iyo geem marka waa naloo soo tashtay waa wax naloo soo tashtay inay dowladda shaqada ugu fiican shaqada shabaab kala dagaalamayso iyo middaan ay qabanayso middaan waa midda ugu fiicneed haddii ku guulaysatay midda ugu fiican ku guulaysatay waa tigto tigtok iyo baasha iyo telegram intaas baa dee xirto waa fasaqa ugu badan iyo bahasha ugu badanba telegram iyo tigtoga ka imaadaan wenikisbidna wuxuu ku darsaday maadaama ummaddii dhaqaalaheedii oo maxali jiray labalabadii boqol wixii dowladda ay qaadanaysaba lagu shubaayo oo wixii la gadanaayo oo maxali jiray qofka moobeelka inta berikaa gata kuu soo celinaaso wuxuu u gadanaa maxali jiray wuxuu ku leey wenikisbid ay ka soo cunuu ku leeyahay yah marka dowladda waa shaqada ugu fiicnaeda qabatay waanu ku soo dhoweeyahaynaa gacamo furan maadaama hadday ka dhabayso insha allah soomaaliya dhaqaalaheeda boqolkiiba boqol waa soo waxaa la jir waa isi soo kabaa laakiin wenikisbintuu furayn waxbay isi soo kabi maayaan hagaag waa qaar ka mid dadka shacabka ah ee magaalada muqdisho oo aan weydiinay bal sida arkaan go-aan dowladda soomaaliya kasoo baxay oo lagu xanibayo ama lagu xirayo baraha ay ka mid yihiin tictok telegram iyo applicationka onexbet oo qamaar lagu cayaaro weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka kulanka keenan saaxiibayaal beledweyne ayaan eegeynaa markan maanta waxaa ka dhacay banaanbax ay dhigeen dadka eh, taageersan sargaal dowladdu maalin ka hor magaalada muqdisho ku xirtay oo sheego axmed cali la waxa ay sheegeen inay weli diidan yihiin qaabkii sargaalkaasi dowladda soomaaliya ay u xirtay maadaama jenaraal sheegu si xadgudubba ah loola dhaqmay jenaraalkii ay beelaha jareer weyne keligiis ka fiirsanaayeen in lagu xadgudbo oo waxaan aan laga dhigo runtii aadaan oga xumnahay cid alla ciddii ka dambaysay arrinkaasna insha allah kama daba hari doonno maanta waxaan mudaaharaadkeenna ka socnaa gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne waxaan isugu soo baxnay mudaaharaad nabad ah shacabkana inay arkaan runtii shacabka reer hiiraanna aad ayay noo taageersan yihiin haddaanu nahay beelaha jareer weyne intaan waxaa ka sii dheeri ah dhammaan maleeshiya beelaadyadii iyo ciidamada ummadiinnu wan diyaarinay ee waxay diyaar u yihiin ayagana meel alla meeshay joogaan inay hataa muqdisho ay galaan dareerweyne maxay diyaar u yihiin inay arrintaas aan mudaaharaana u soo baxnay maanta ninkii naagna ninkii danaysta ahayo magaalada beledweyne dad ku bannabaxay maanta iyo cododkaasna ahaayeen barnaamijka aad la socotaan waa kulanka keenan saaxiibayaal ah saaxiib laba doollar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayo waa liiga dhacay afkaday ma khasaarihii baad la dheeshay war ha tiigsan damac baa i qaaday walba walbakiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn wanexbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday imise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib ku nool barnaamijka kulanka keenan ayaa walala socotaan warbixin cusub ay soo saartay hay-adda u dooda xuquuqul insaanka ah human rights watch layihaahdo ayaa lagu sheegay in ciidamada ilaalada xuduudaha dalka sacuudiga inay dad badan oo taariibyaal afrikaan ah ay ku laayeen xadka wadanka yemen warbixintan waxa ay sheegaysaa in boqolaal qof oo qaar badan oo kamid ah ay u dhasheen dalka etoobiya oo doonaya inay ka tallaabaan xadka yemen ay toos ciidamada dalka sacuudiga u toogteen kuwa gaar ahaan kuwa xuduuda ilaaliye ah muhaajiriintan ayaa warbaahinta u sheegay in xabada aras aan kala joogsi lahayn ay ciidamadu kusoo rideen islamarkaasna qaar badan oo kamid ah dadkaasi ay dhinteen kuwo kalena ay dhaawacmeen qof kamid ah dadkaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay arkayeen wadooyinka iyo dadkii la socday oo dhan oo qaarkoodna dhinteen qarna dhaawac yihiin oo weliba aadaarayaan dowladda sacuudiga waa ay diiday mar kale eedan iyadoo horena u beenaysay in ciidamadeedu ay dalkaasi geysteen warbixintan kasoo baxday hay-adda human rights watch ee u dooda xuquuqal insaanka ciwaan waxaa looga dhigay waxay soo rideen waxay u soo rideen rasaasta sidii roobkii oo kale waxaana ay ka kooban tahay warbixintu dad la wareystay ama wareysyo laga qaaday qaar ka mid a ah dadkii tahriibayay ee ka badbaaday oo sheegay in booliska iyo askarta sacuudiguba ay rasaas ku fureen mararka qaarna ay la beegsanayeen hub iyo sidoo hub culus iyo sidoo kale walxaha qarxa dadkaas waxay ku sugnaayeen ay doonayeen ka gudbaan meel xuduud ah oo yeman ee sacuudiga u dhexeysa muhaajiriinta la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay qaar ka mid ah ay kala kulmeen isgoyska cabsida badan ah goob ay ku tilmaameen halkaas oo sheegeen in kooxo badan oo etoobiyaan ay ku jireen oo ay ku jireen haween iyo caruur ay la kulmeen rasaas ilaa isku dayeen inay ka gudbaan xadka iyagoo shaqo ka raasanaya dalkaasi boqortooyada sacuudiga toogashadu waxa ay socotay muddo dheer mustafa sofiya maxamed oo ko iyo labaatan sano jir ah ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta iyo guddiga wareysanayaba waxa uu sheegay in qaar kamid ah dadkii la socday oo ka koobnaa shan afartan qof oo tahriibyaala la dilay marka ay rasaas xoogla lagu soo riday xilli isku dayeen inay si dhumaalaysi uga gudbaan xadka bishii julaay ee sanadkii lasoo dhaafay xitaa ma aan dareemin in la i toogtay ayuu yidhi ninkan laakiin markii aan isku dayay inaan kaco oo aan socdo ayaan ogaaday qayb ka mida lugteyda inay maqan tahay oo go-an tahay mustafa sofiya maxamed wuxuu sidoo kale sheegay in rasaasta lagu furay ay ahayd buu yiri kuwo xoog badan u dhacaysa oo aada u tiro badan waxaana uu sheegay inay ahayd mid arxan ah oo aan kala joogsi lahayn muddo saacad ku socotana ku dhowna ee rasaasu socotay siduu yidhi wuxuu yidhi mukhalasiin ayaa muddo saddex bilood bilooda ah noogu qaatay inay mariyaan xadkan qatar gaajo iyo xaalado dagaal ah ayaanu ku marnay intii aanu maraynay xuduudda yemen iyo sacuudiga muuqaal duubay saacado kadib ayaweerarkan weyaan ayaa muujinaya qof ka mid a ah dadkaas oo gebi ahaanba dhiig badan oo korkiisa ka socdo mustafa wuxuu ka mid yaha dadka laga gooyey ama ku waayay mid ka mid a ah xubnihiisa lugtiisa bidix jilibka hoostiisa ayaa laga gooyay isaga iyo waalidkiisna waxay ku sugan yihiin hadda wadankaasi etoobiya dib ugu laabtay wuxuuna ku socdaa biro iyo sidoo kale eh, isagoona og ulahayn ama awood u lahayn inuu hadda socdo waxaan sacuudiga u aaday sababtu waxaa weeye waxaan doonayay inaan hagaajiyo noloshayda iyo tanqoyskayga waxaa ahay buu yidhi aabbale laba caruura ah, laakiin wixii aan rajaynayay ma aysan hirgelin hadda waalidkay ayaa wax walba ii sameeya qof kale oo etoobiyaan oo kamid ah dadkii dhacdadaasi la kulmay ayaa ibsaas magaciisa la yihahdaa waxaana uu sheegay in ay toogteen askar xirnaa dareeska ciidamada af sacuudiga waa ayna garaaceen qaarna waa ay dileen dadkii kuwii badbaadayna isbitaal ayay geeyeen dadka la dilay meydadkooda ayaa daadsanaa dhulka ayuu yidhi sidaas uu sheegay warbaahinta waxay iga toogteen ama laigu toogtay buu yidhi maxabadda iga dhacday buudada dhexdeeda ama buudadeyda Eh, waxaana hadda ahaa qof naafaha xataa ma socon karo waxaan moodayaa buu yidhi doono mar qaar ka mid dadkii ka badbaadiyay ayaa iyana muujiyey calaamado dhaawaca oo aada u badan oo jirkooda ku yaala caasimadaha ama magaalooyin ay ka yihiin dalka yemen magaalooyin ku yaala wadanka yemen ayaa qaarkood dadka dib ugu laabtay markii rasaas badan ay maqleen iyagoo cararaya qaarkood dadkaasi xataa way dhaawacnaayeen gabar magaceeda la dadkaasi ka mid ahayd ayaa sheegtay inay dib ugu laabatay dalkaasi yemen waxa ay u sheegtay inay markaasi ahayd siddeed toban sano jir laakiin waxa ay tiri eh, waxa aan aada uga naxabay tiri sida xabaduhu ay noogu socdeen socdaalkeeda markii horeba waxaa uga baxday gabadhaasi lacag gaaraysa laba kun iyo shan boqol oo doolarka mareykanka ah oo madax furasho iyo laalushaha iyo safarkeediba waxaana ay sheegtay inuu ku dhamaaday lacagtaasi tiri meel rajo la-aana hal xabad ayaa ka qaaday ama rasaas badan ayaa nugu dhacday bay tiri markii lana weydiiyena waxaan ogaana bay tiri inay ciidamaduna toogteen sida laga soo xogtay hay-adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ka badan qiyaasii laba boqol oo qof ay sanad walba isku dayaan inay safar halis ah oo iyagoo dhinaca badda uga soo gudbaya geeska afrika ay u tagaan dalka sacuudiga ama yeman ay tagaan sacuudigana ay usoo gudbaan marka ay badda ka gudbaan khatarta badan in ka badan afar iyo labaatan qof ama afar iyo labaatan sac kadib dadka tahriibayaasha waxa ay sii tagaan wadamo ay kamid yihiin jabuuti ama yemen dalka yemen wadooyinka ugu badan ay dadku u tahriibaan weeyaan marka ay doonayaan dalka sacuudiga iyagoona kadibna wado halis badan kusii safra tobaneeyo muhaajiriinah ayaa ku dhintay laba sano gudahood ama laba sano ka hor markii uu dab qabsaday xarun dadka lagu hayo oo ku taala caasimadda dalka yemen ee sanca oo ay maamulaan fanaagada xootiyiinta ah ee dalkaasi maamula intiisa badan dhinaca waqooyiga laakiin xadgudubyada lagu sheegay warbixintan ama warbixintii ugu dambeysay human rights watch oo ay ka duwan yihiin miisaan ahaan iyo weliba marka loo fiirsho qaabka ay u qorneyd waxaa la diiwaan geliyey waa dilal wadareed ay geysteen ciidamada iyo sacuudiga dadku waxa ay ku safeeyeen goobahani goobo u eg meel dadka lagu dilo meydad ayaa daadsanaa dhammaan buuraha dhinacooda ayaa lagu yiri warbixintan warbixintan oo ka hadlaysa muddadii u dhexeysay maarso ilaa juun ee sanadkan ayaa waxay faahfaahin ka bixisay sideed iyo labaatan dhacdo oo kala duwan oo isugu jira dad loo adeegsaday rasaas walxaq qarxa iyo toogasho meel dhow ka dhacday waxaa warbixintan ugu yiri muhaajiriinta ayaa mararka qaar muddo badan halkaasi meydkooda uu yaalay ilaa ay isbedelaan marka loo eego waxaa la yiri warmaaxaayad way leedahay waxaan ugu yeeri karnaa shan boqol konton iyo lix dhacdada ah laakiin kumanan qof oo kale ayaa maalin kasta ku dhinta xadkan warbixintan waxaa sidoo kale ay sheegaysaa in ciidamada sacuudigu marka ay qabtaan dadka muhaajiriinta ah ay la dhaqmaan si arxan darro ah. warbixintan oo u dheereyd waxaa sidoo kale dowladda sacuudiga ay ku tilmaantay mid been abuura oo aan sax ahayn sida loo diyaariyay louis rables oo ah madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalka sbain ayaa lagu dhaleeceeyey inuu dhunkaday qaar ka mid ah ciyaartooydii gabdhaha ahaa ee kubadda cagta ee sbain ee ku guuleystay koobka adduunka ee haweenka ee shalal soo gabagabeeyey wuxuu si gaara ah loogu eedeynaya ninkan u dhunkada gabadha lada jeni harmosa intii lagu guda jiray baa koobka adduunka haweenka ee fifa sbain ayaa waxa ay ka adkaatay boqortooyada ingiriiska cayaartooydii ka socotay maalintii shalay iyagoo ku guuleystay horyaalka ee koobka adduunka kadib cayaar sydney ka dhacday waxuu ahaabaa leeyahay mas-uuliyiinta waxay ahayd baa farxad weyn laakiin ninkan ayaa la soo sawiray isagoo gabadhan daanka iyo bushimaha ka dhunkanaya taas oo warbaahintu ay aada had u hadlayso laguna dhaleecaynayo waxaa lagu eedeynayaa ninkan inuu sameeyay wax lagu tilmaamay xadgudub xagga jinsiga ah gabadhan ama gabadha cayaaryahaan cayaaryahan dhowr cayaaryahaan oo kale ayaa la sheegay in sidaasoo kale ninkan uu u dhinkaday markii la siinayay biladaha dahabka ah falkan lama filaanka ah ayaa dhalayay iyadoo laleeyahay adduunka oo dhan hadda si gaar ah ayaa sheekadan looga hadlayaa rabelias waxaa la sheegay waa nin awood badan ku leh marka loo fiiriyo cayaaraha dalka sbain kaasoo go-aansaday inuu keligiis uu dalkaasi tago ama uu muddo dheer u xukumo baraha bulshada ayaana aada arrintan looga hadlay qaar ka mid dadka isticmaalo baraha bulshada ayaa sheegay ama ku tilmaamay ninkan inuu ahaa mid xadgudub ah waxaana ay ugu baaqeen xiriirka fifa inay soo fargeliso oo ay tallaabo ka qaado ninkan laakiin sida laga soo xigtay warbaahinta maxalliga dalka sbain bayaan ay soo saartay xiriirka ama uu soo saaray xiriirka kubadda cagta sbain uu kasoo saaray waliba guusha kadib hormosa ayaa lagu soo xigtay ama ayaa laga soo xigtay isagoo leh dhunkashadaasi waxay ahayd tilaabo aan ku muujinaynay sida aan farxadda ula wadaagayno cayaaryahaanadeena guuleystay ninkan ayaa waxa uu difaacay falka uu kula kacay gabadhan wuxuuna sheegay ama u sheegay haddii idaacad layihahdo marka oo isbeyn ku taala in waxyaabaha dhacay ay ahaayeen wax uu lagu tilmaami karo inay yihiin farxad laakiin aan lagu tilmaami karin wax fadeexad oo kale ah qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka kulanka kenin ayna la socotaan kulmiye news fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network sheego afeefku horaysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu talaaafgobaadsi e hadaaliyo araruu ka weynaa jacaylkaan abuurniyo axdigaynu e dhigaani meyo loolaheeni waxa nuurka kaa jirin afka lagaama sheego afeefkuu horraysiyo adkasimoo dambeeta midin lagu taala afgobaadsi hadaaliyo arar uu ka weynaa jacaylkaanabuu axdigaynu dhigaani miyo loolaheeni iskumaan ogin inaad oofi wayda iskumaan ogin inaad bi'is waayaqa iskumaan ogin mada raax goysa wiilkiyo xabaashana inaad iyorsida casaagayga

isreexdi maanto aday kuwa qaatee wadigana roosee wala neegnu aaya isreexdi maanto aday kuwa qaatee isreexdi maanto aday kuwa qaatee adigana roosey heshiis uga soo godoominkastooda baaliyo ixtiraam ku leedahay aligalayno umiyaha dhammaantiis uga soo godoomiinkastooda baaliyo ixtiraam ku leedahay sida aarlibaaxbay isha kugu gubaanu aya malaha duulkuye

madaxdi maanto aday ku waqaati disareexdi aday ku waqaati wadigan aruusi wala niigno aaya خاتي يسرح لي مانتو هذي كو خاتي وهذي غانا روسي وراني ابن آيه ma astayn karaay sida ubiix nuuraay wadnaqaad baarto idilkooda haweenkana aadankahibayso wuxla aaminaayo xajin kara ammaanu aqlilaanku quruxdaada guudiyo quruxdaadan aadka ma astayn karaaye sidi ubiix nuuraay wadnahaada baarto idilkooda haweenkana aadan ka hibaysto la aaminaayo xajin kara ammaano aqlilaan ku moode iskumaan ogin inaad oofin weyda iskumaan ogin inaad bi'iswayaqa iskumaan ogin inaad araaxi goysa ilkii xabaashana inaad iyorseeda agayga reebta iyo xabaashana inaad iyo siida asaagiga reebta istareexdi maanto aday kuwa qaati maantu adig ku aqaati adigana ruusi balaniignu aya isrixdi maantu adig ku aqaati isrixdi maantu adig ku aqaati adigana ruusi balaahi egnaayaha codka macaan fanaanka ilaahu naxariistee cabdiqadir xasan xuseen ayaa ku luuqeynaya heestaan iskumaan ogeyn barnaamijkeena kulanka keenan ayayna qayb ka tahay heese kale ayaa noo soo socda saaxiibayaal oo aad maqli doontaan laba askari oo u dhashay dalka mareykanka ayaa lagu xiray dalka jarmalka kadib markii wiil dhallinyaro ah uu ku dhintay goob dadku ay ku madadaashaan oo ku taalla galbeedka dalkaasi sida uu sheegay booliiska dalka jarmalka sheekadan boolisku waxay sheegeen kadib markii uu dhintay wiil dhalinyaraha oo sideed sano jir ahaa laba tuhmane oo askarta mareykanka ka tirsan ayaa la xiray waxaana booliska magaalo galbeedka dalkaas ku taala ay sheegeen inay baaritaan ku sameyn doonaan shilkan ayaa dhaca baa laleeyahay kadib markii uu gacanka hadal ka dhacay ama uu ka qarxay dhex maray dhowr qof oo goob madadaalo ku sugnaa goobtaas oo sobrner layihaahdo oo ku taala magaalada daaliyar ee layihaahdo wirdjij ee dalkaasi jarmalka dhinaciisa galbeed ku taala waxaa la sheegay in askarta mareykanka ay ku lug lahaayeen dhacdada ama hadalkaas intii dagaalkaasi uu socday dhibanaha ayaa lagu dilay ama la geliyay toorey iyadoo la leeyahay waxaa ka dambeeyay kiiskaasi afar qof oo laba kamida ah dumar ahaayeen labada qof waa askarta mareykanka ah ee xiray laba xubnood oo ka tirsan kooxa kale oo ama labada dumarka ah ayaa la sheegay inay baxsadeen waxaana da-dooda lagu sheegay inay u dhexeysay shan ilaa lix sano jir sida boolisku ay sheegeen ciidamadan waxay ka tirsanaayeen ciidamada gaashaanbuurta nato gaar ahaana qeybta degan dalka jarmalka cornel cafin crofton oo ka tirsan saldhigga ciidanka cirka mareykanka ayaa ee dalka jarmalka ayaa sheegay wuxuuna yidhi waa musiibo aan la dulqaadan karin oo laga fursan karo oo ka jirta buu yidhi bulshadeenna dhexdeeda sidaas waxaa weeye sarkaalka wuxuuna yiri arrintan haddii ay baaritaanada soo dhamaadaan ayaanu si faahfaahan uga hadli doonaa mareykanka waxaa dalka jarmalka uu ku leeyahay saldhig ay degan yihiin ciidamo badan waxaana saldhigaasi dalkaasi ku yaallaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka laakiin tiradooda ayaa hoos loo dhigay tan iyo burburkii darbigii ama la darbiyay markii la buriyay darbigii baarliin halkaas oo la sheegay waagaas in askarta mareykanka ee jarmalka joogta ay gaarayeen laba boqol kun askari laakiin sanadkii kun iyo ilaa hadda askarta mareykanka ee dalka jarmalka joogta waxaa lagu qiyaasaa ilaa soddon kun oo askari mararka qaar soddon kun iyo shan askari ayaa tirada la gaarsiiya markan saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan aana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa isniin taariikhduna waa koob iyo labaatanka bisha agoosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol soddon iyo afaraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol soddon iyo kow cisho haddii aa la dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a maanta oo kale sanadkii labada kun labaiyo tobankii waxaa magaalada muqdisho lagu dhaariyey xildhibaanadii ugu horeeyey oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya oo aan ku meelgaar ahayn maanta oo kale sanadkii hore ee labada kun labaatan iyo labadii ku dhowaad soddon saacadood kadib ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii qaraxyada ismiidaaminta ahaa ku bilowday ee al-shabaab ku galeen gudaha hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey koob labaatan ruux ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen boqol toddobiyo toban qof maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol tobankii dowladii talyaaniga ayaa ku hanjabtay inay ku duuleyso dalka turkiga maanta oo kale sanadkii kun sagaal sideedii ciidamadii soofiyeedka ayaa ku duulay dalka yugoslaafiya oo xilligaasi ka tirsanaa midoogii soofiyeedka maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol sideetan lixdii foolkaano ka qaraxday dalka kameruun ayaa sababtay dhimashada laba kun oo ruux ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo sideedii heshiis xabad joojin ahaa ayaa la dhex dhigay dowladihii ciraaq iyo iiraan oo xilligaasi dagaalamay guud ahaana waaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n luul maxamed aadan aad u qaar ka mid a ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dibnoo xasuusinaysay waxaan raacinayaa oad ku soo dhawaataa markaana xubinteenii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaanay xaq miya xeer miya ma xishood la'aanba ma islaamka xoogba anoon xiisa kuu qabi igu xidhatay faraqi arya bashiirow xagga u jeedaa mala waa xidigahe ninkii xoola ka dhacay ka dacwey xafiisyada war kalamaanay anugu waa aqaanaa sarbeebtiinna iyo waxaad u socotiine ma tigtogaad isticmaasha haddii la xidhi maxaa idinka galay war talagarambiyone wan xisbiidalakadaryaleri aryamadeeyo wangaalaan kugu ogaaye wambiid xaa kugu raacaaye mar hadda kalamaanay ismiirso ingiriis ma ahayn war kalamaanay war ma haysiine nin odayaha saaka markuu salaadii subax masaajidka ka soo laabtay meeshii uu ka sugaayay in gabadhiisu koob qaxwaa u keento waxau arkay gabadh xamliyo murugaysan waar miyaa loo soo dhacay bakooliye hayday wareer jacaylku xanuun maaha warwarkayga dhexgelinina gabadhiyo murugaysanoo warkay weliba waxay ku calaacalaysaa adduunkani wax la joogo male asagoo la yaaban gabadhii iyo murugada haysa iyo waxa ay ku hadlayso aa wiil dariskaa horidda ka soo galay intuusan ciddii kala salaaminowna gabadhii la hadlay wuxuuna yidhi walaalay dalkaani joogis male masiibaana ka dhacday ayaduna waxay ugu jawaabtay nolosheennu halisay ku jirtaa aabbihiiyoona mar kale sii ayaa inta kursigii ka istaago urur maandheyskow yaa la dilay waana isfiirfiirsheenoo waa u jawaabi waayeen aabbihiiaana mar kale ku celsho yidhi ii sheega masiibada dhacday iyo cidda la dilay wiilkiiyaa hadloo yidhi adeer waxa dhacay wax la sheegi karo maaha aabbihii yaa yidhi ma cuduraa dilaacay mase dhulgariiraa dhacay ma mase col baa yimid gabadhiyaana soo boodo tiri aabbe col maxaa laga wadaa kadibna aabbihii oo yaabban wuxuu yidhi war hadda markaan masaajidka ka soo baxay wax dhib sheegaya ma maqale ii sheega waxa aad la murugaysantiinood ka hadlaysiin hal maraana labadoodi inta soo boodeena waxay dhaheen ma ogid miyaa in tigtog la xidhayo aabbihiina subxaan allah oo inta yidhi oo kursigiisii ku laabtay oo oh, uri isku adduunya ma joogno bow wixii la xidho waa la soo daayaae ciyaalku maxay la kurboodeen adeer adiga laftirkaada isku adduunya ma joogno war waxaa maqli jira laba kala barida kala warla abbow waa ka dhacsan yihiinno waan walla weynay warafiyo shimbirihi war iskuma hayaan waayo aragla aanayba waaqlo wax walba shuqul kuma lihin sidaad u dhahayseen eh. berigaad ugu dareedeen somalilanna waxay tiri ununka xaggaanya tigtok lagama xiri karo wan exbiidna iskaba dhaaf telegramna warkii dey mugga waxaan la yaabanahay eh. fisqiga waxaas lagu faafiya waxaad ka dheefaysiin now war cabdulla war mahaysid lagu raadinaya war saddexdaanu in la xidho waa astaahileen sababtoo ah hadda ka hor dembiye ay wada galeen ah maxkamadda ciidamada la geeyey washuuta muxuu ku xakumay warwarkaa dhexgelina tigtok arrin ka bilaabatoo laysku dilay wiilaa toogasho loogu xakumay boosaasana waa ogeydeen arrin tigtok ka bilaabatay qoyska masaakiintaa nimankii ku dheelmaday in maxkamaddu xakuntay weli kisbiidna waa ogtihiinoo qamaarku dad badan u ceyrteeyey waxaa ugu darreen ninka sargaalka ah oo askarta inta qoryihii ka qaatay qamaarka ku dheelay ee maxkamaddu xakuntay mid reerkiisoo dhan laayana waa jiray qoysaska ku burburana milyan kama yaraa la yidhi talagaraamna waa ogeydeenoo ninki maxkamadda la geeyoo sixeroolaha lagu eedeeyey waatii yidhi muuqaalla aan shaxumahaw gabdhaha uga faafi jiray aakhirkiina la xukumay dayaxaa idhibay xalay intaan daawanaayo indhahaygu daaliwarkalamaanay adduunka war laysuma hayee doctor axmed ciise almacsalaawi waxa uu yidhi dadkii hore muddo badan ayay qonaaqis u fadhi jireen iyaga oo aan daalaynin dadka hadda joogana maalintii oo dhan taleefankay dul fadhiyaan iyagoo tigtog yaaladaha kala daawan imaanaya waxaana ogaaday buu yidhi qalbigu wuxuu jeclaado inuu wakhti badan siiyo isagoo aan kadaalayn bowshariya khayr qofba kuu doon wakhti ku bixiya war bashiir maxamed xirsi wuxuu yidhi jiilka maanta jira tigtog la'aan waa u tola'aan nabee waa gabar inta la tuma tigtoka tollaayey tollaayey ka dhacleh war abwaan maxamed xirsi ina cubtan buuguu mar dhow qorayoo la yidhaah dhimaal dhaqan waxa uu uga hadlay qaladaadka ku jira dhaqanka iyo dabeecadaha soomaalida erayada ugu horreeyaanka xusi kara waxaa ka mid ah jirjaroolannimo gardiidnimo ballan xumo diradirayn xilkasnimo darri dulqaadyari abaaldhac hubsiima la'aan tanaasul la'aan quuriweyto amarku taaglayn iskaashidiidnimo danaysi iswargelin la'aan iyo qaar kaloo badan waribuuggaasi ma dhaqanka soomaalidu shaybaar waxaa war ninkuma dhakhtarka dhaqankaba war dhakhtar mee dhaqan ilaaliyu madow hadda ninkaas xaa ku cayda baba taqaanidii war madow dhakhtar baysuke adna weyli madhaatanidyadheegijirabashiirow adina baaweh iyo ku tabti war kalemaanay warka waa naga qasteen cabashada dhallinyarada waxaa keenay amar ka soo baxay wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxayna shirkadaha isgaarsiinta ku amartay inay soomaaliya ka xidhaan wani kisbid tigtok iyo telegaram warbaw dadka inay baa la rabay ma kala goynahayaan waar mar horaanu goonay war isgaarsiinta hoobaan dheega boostad yala jarjarta war korontadu waa balaas iyo maynis madeeyow warkalamaanay warka ma hubsatiina madaxweynaha tigtok bilaal bulshaawi oo taageerayaashiisa tigtok la hadlaaya wuxuu yidhi isdejiya dowladda wadahadalaha noo socda waxaana kala hadlaynaa inaan tigtoka la xirin sababtoo ah dhallinyaro badanna dhaqaala ka hesha dhallinyaro badanna waxay u isticmaalaan si wanaagsan inta sida xun u isticmaasha dartood inaan tigtok la codsanayaa codsanayaahuu yidhi ee tilaabo kale laga qaado warbow madaxweynaha tigtok cabdikuusoo wasiirihiisa mugu raacsan yihiin war madaxweynaha tigtok ma taqaaniina taageerayaal badana u leeyahay wuxuu yidhi arrintan haddaan laga fiirsan bannaanbax yaab lahaa dhici doona war bilaal burshaawi hata ka hor markii shaahi buluuga ee ah hargeysa ku waraabi oo li hidhi mayn binaanbaxa waayen adeer qaranka somalilan laguma ku bannaanbaxodii war bannaanbax ayaantaan uu socday mid kale bilaabi rabaan war bannaanbixi maanta jawhar iyo beledweyneba waa ka dhacay dhimasho iyo dhaawacna waa ka dhasheen alaab kale miyaysa jabiyeen warna miyoaan yaabana sheegow dowladda janang ma ku weelnay markii hore war biyadhu lagu arag lagana dhowr miyaada maqli jirin reerayaalow somalilan tigto kama xidhi kartaanana daaya warba waddada gooja caddi lama xihin aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi murunya beenya magriya miisaankaa saaran maalmaahan murunya beenya magriya miisaankaa saaran maalmaahan waar wallaweynay war ma haysiine madaxweyne muuse bixi khudba culus buu ka jeediyey burco mays casilay war maciidanow tababar u soo xihay warba waddada laascanow taraafka ma joogto war bashiiro warka hanaga dhexgelina weli gooja cadda waanu joognay muuse wuxuu yidhi xilkii xusbiga waan iska wareejiyey buu yidhi war xilka xisbiga laguma haysan xilkii madaxweynaha ma wareejiyey war warka ma sugtaane waa iska qaylisaane muuse biixi cabdi xidiid baa layidhahdaa madaxweynaha waaqlow xildiid haddou yaaxaad kula dhegan tihiin leexatiin oo ma aha ka tagiye mow muuse biixi wakhtigiisuma dhammaado miya war bashiir dheer waad nadani xisaabi war kalamaanay war mahaytana koonfur galbeed hadeesinka warama jari geeka oo dhagansada galmudug iyo inay haaladda ka jarta hayehe madeeyow ma berkaasaad u baxday war abdulow dadkii berkaasa dudey aniina ka darsamay wal oodorongaa la sheegay oo dhegan soo he warka hayehe soo wad hemuga guru eel eedinki bahi tuulooyin eel buur hooseedaanga luttumarsiyenga leeri dhuusumaraab haani kubaheena tuulooyin kale iyoona luttumarsiyenga leeri haani shabeellaha dhehe kubaheena huduudda galguduuda ah hoo osaska galeenga leeri marka dadkaas bilaayi malan bilaa sanbokoradaasana waa la kala baha hayaa saadaha soo sooda lishay mahayo yalayn warmadayo wax nugu buuqin dowladoo reer yineed warya meelana kudowa ilaasaanood mee warba wa shabaabku meel kastoo soomaaliya joogta dhib bay ku hayaane qoladan cagta marinaysa dee garab ha siiyo war kalemaanay war ma haysiine xasan cabdulla cali soo wuxuu yidhi beenayaanta leesla dhex maraayay maantay rumowday waxaana maanta halgood la wadageliyo uu yidhi amiir daahir calasow absuge iyo amir maxaad jiinow labaduna laba ummadda dhibay ay ahaayeenoo galguduud iyo shabeellada dhexe ka soo kala jeeda shabaabka dhulkaa joogana ugu tun weynaayo uu yidhi dowladduna marar badanay geeridooda beenka sheegtay laakiin hadday run noqoto saakaa halgod la wadageliyaa la yidhi labadooda war xasan cabdulacala sagoo furinta ka soo hadlaya wuxuu yidhi khawaarijtu waa niman gododkoodii adduunyo ku qotay iyagoo nool ciqaabka ay dadka ku hayaan mid ay naftooda ku hayaana ka badan dhulka naftiisana dhib ay ku hayaan waxaana maqli jiray buu yidhi shirib ahaa ama arlada iyo bahey aaqiro eeda sheegataa warshilaawe cabdulaahi xero wuxuu yidhi markii laasjiljilay ee dagaal la isku joogteey sameeyey eh. jiljileecakoodaa baqay dhabarka jeerjeene eh. jilbisyada sidoodoo kaley godad u jiifteen eh. jirix iyo juqday wadagaleen jabada hoostoode jaqantida kuwa cabay nafturociin ka daajidaye jadiinkaa qalala waa ayagii waaye juur falay warbawashilaawa waa weriyo magabiya maadaa ku nabahaya aryadhahan waxaa kaloo la yidhi shabaabow godkaasha ayaaya geed koorta waxaad gaasha laagaaguuda godkaasha ayaaya geed koorta waxaad gaasha laagaaguuda war cabdulla waxaa kaloo la yidhi gafuur duubata iyo indhaha good ku xidhataba gardaroy gardarooy godkaagii wataa lagugu soo galay warkalamaanay waxaa kaloo la yidhi wixii calanka soomaaliyeed looga dhigay gaalka amay diinta uga saarayeen anigu ma iska iskadaa fircawn baa dhaliya waa abuulahabe haddii kaa galmudug iyo buntland cebyar laga sheego facebook dagaalkii ka dhaca amase yuutubka waqtiga tigtogan guryaha laga kireeyeen oo durbanba qaxooti bay noqdeen reer tigtog war waxaa kaloo la yidhi eh. haddii aan tigtog jirin hees lama jeclaadeen eh. haddii aan tigtog jirin dhalinyaro ma jaasteen eh. haddii aan tigtog jirin haweenkaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin jalbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jijibiyeen haddii aan tigtog jirin jaalanjaba ma aragneen haddii aan tigtog jirin hees shacbuura ma qaraxdeen haddii aan tigtog jirin waaliduba ma joogteen war cabdikuusow haddii aan tigtog jirin hablujaas ma dheelen haddii aan tigtog jirin jilbaabada ma tuureen haddii aan tigtog jirin laysma wada jajabiyeen haddii aan tigtog jirin balaayaba ma joogteen war bashiira waxaad ka tagtay jaalaley hajaaba hajabi yaa jaalaley yaa jaalaley xubintii kalamaana dhegaysateen ruushka ayaan eegaynaa nin saynis yahan ama cirbixiyeen caan ah oo dalkaasi ruushka u dhashay islamarkaana door weyn ku lahaa farsamaynta iyo dirista iyo aragtidinka la xiriiray dayaxgacmeedka halkan aan barnaamijkankii ku horya ku sheegnay ee ruushku lahaa ee dayaxa ku dul burburay ayaa isbitaal loola cararay kadib markii xanuun deg dega uu kusoo booday ninkan waxaa la sheegay inuu si gaara ah saaxiib ula ahaa madaxweynaha ruushka valadimir putin hadda isbitaal ayaa loola cararay kadib markii uu maqlay in dayax gacmeedkii uu qeybta weyn ku lahaa aragtida iyo farsamadaba uu burburay uusan dayaxii ku duldegin ninkan oo magaciisa la yiraahdo mikail marof sagaashan jir buu ahaa wuxuu ahaaba la taliyaha gaarka ah ee howlgalkan dayax gacmeedka uu ku baxayay waxaana la sheegay inuu kusoo booday xanuun deg caafimaadkiisa hadda cabsi badan dadku ay ka muujinayaan ama la waa aada buu xanuunsanayaa dayax gacmeedkii uu aragtida badan ku lahaa ee luuna shan iyo labaatan ayaa qorshuhu ruushku inuu u noqdo kii ugu horeeyay muddo ku dhow qarni ee dayaxa dushiisa ku dega ruushku leeyahay laakiin arrintaasi maysan dhicin sababta markii dayax gacmeedku uu dhinaca cirifka koonfureed dayax kaga yimid ayaa la sheegay inuu burburay kadibna uu halkaasi uu ku shaqeyn waayey kadib markii cilad dhinaca isgaarsiinta ah ay ku timid khiyaano in arrintan ku jirto ayaa la aaminsan yahay ama ku talagalahayd rofesor smarof ayaa la sheegay in uu warbixinada qaar ee howlgalkan isaga gacantiisa ay kusoo dhacayeen oo uu si gaara ah ula socday isbitaal ku yaala magaalada moscow ayaa la geeyey markii uu maqlay in dayax gacmeedkaasi uu burburay waayihii ruushku uu sofiyetka ahaa ayaa ugu dambeysay sano ka hor in dayax gacmeed ay dirsadaan uu hawada tago ama dayaxa uu ku duudago ruushku waxay la tartamayeen oo ay doonayeen kaga hormaraan hindida iyo shiinaha oo mar kala dirsaday laakiin hindiya hadda waxaa leeyahay dayaxgacmoodkoodii ay dirsadeen ayaa soo diray sawiradii ugu horeeyay ee dayaxa uu ka dulqaado isagoo isku dayaya inuu helo meel badqaba oo ku duldego sida mas-uuliyiinta hawada sare ee dalka hindiya ay sheegayaan sawiradaas waxaa qaaday baa laleeyahay dayaxgacmeedkan oo jandarayaan saddex la waxaana uu bilaabayaa baa laleeyahay ugu dambeeyey ee dayaxa kugu duldegayo khamiista soo socota iyo qorshuhu yahay inuu ku duldego dayax gacmeedkan fikram jandaraya layihahdo hindidu leedahay ayaa sida baa laleeyahay waxaa la qorsheeyey saddex labaatanka bishan inuu dayaxa ku duldego sawirada qaar waxa ay noqonayaan baa layihi kuwo dadku ama cirbixinadu ay si gaara u sheegayaan ama u eegayaan isniinta maantaana hay-adda erbixiyeenka hindiya ee isro magaceeda loosoo gaabiya waxa ay sheegtay in dayax gacmeedkooda oo dayaxa ku duldegi doono maalinta beri ah weliba habeen dambe markii saacaddu ay tahay si rasmina ah loo shaacin doono maalinta khamiista ah hadda wuxuu ka fikirayaa baa laleeyahay oo saadaashu ay tahay kaamarooyinkan laga eegayaa amarkii la siin lahaa meeshuu kaga degi lahaa dayaxa oo meel badqaba ayuu hadda raadsanayaa hindidu rikoor ama wax cusub bay u noqonaysaa in dayax gacmeed ay dirsadaan ay hawada ku dago waana ugu horeysay baan leeyahay inkastoo dhowr mar dayax gacmeedii hawada u laakiin dayaxa korkiisa inay ku dhexdegaan ama ku dul degaan waxa weeyaan waxay u noqon doontaa wax kale oo farxada iyo guul weyn ay gaaraan dayax gacmeedkooda jandrayan labo la ayaa meeraha orbit taga baa laleeyahy ilaa laba kun sagaalkii waxay ka mid yihiin dowladaha hawada saare degan barnaamijkeena kulanka kenan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabaynaynaa tani barnaamijkan lami intaan ku kulmi doonaan oo mahadnaqaya saaxiibada igala qayb qaatay barnaamijka toban diyaarin farsamaba waxaan kaga tegayaa mid ka mid a ah heesaha ay ku luuqeysay fanaanada codka macaan ee binti cumar gacal tani barnaamijkan lamida nabadgelyo gitti